ka soo baxnay qismigii labaad waa hulaaثi laba xaraf lagu siyaadiyey shan wasin ayuu leeyahay wa khamsatun shan limasiidihi masiidi hulaaثiyi hulaaثiga masiidkiisay u sugnaadeen bixarfayni laba xaraf lagu siyaadiyey saddex hamsa lagu bilaabana infacala iftacala ifcalla labana taaulmasiida lagu bilaabana tafacala tafaacala waa shantaas shantooda saddex hamsa lagu bilaabana infacala iftacala ifcalla labana taaulmasiida lagu bilaabana tafacala tafaacala albaab اlأwl alأwl ay albaab اlأwl waa wasniga ugu horeeya infacala weeye waxaa siyaadana waxaa siyaadaa waa hamsada iyo nuunta ayagaa siyaadaa saas darteeda asalkoodiiya xuruuftiyaa laga cabiray waa siyaado kayru mukarara ah sideediyaa laga cabiray naxwi inkasara kaafta iyo siinta iyo ra'da saddexdaasa asala nuunta iyo hamsaduna waa siyaado saddexda asalkaa waxaa laga kala cabiraa fa iyo cayn iyo laam nuunta iyo hamsadana asal sidooda loo cabaraa lafdigooda laga cabiraa inkasara infacala laleeyahy mudaaricii waa yankasiru yanfacilu saasuu ku yimaadaa masderkiisuna waa inficaal inkisaaran inficaalan uu ku yimaadaa indalaqa indilaaqan inkasara inkisaaran wanshaqa waa kala dilaacay yanshaqu waa kala dilaaca inshaqa asluhu inshaqaqa infacala saasuu ahaa inshaqaqa infacala inshaqaqa labada qaaf midka ka xarakadii laga turay lidalabi اidqaam markaasaa laysku idqaamay markii qaacidadii lagu fuliyey aa la yidhi inshaqa waa kala dilaacay yanshaqu asluhu yanshaqiqu sida yankasiru oo kale yankasiru uu la mid ahaa yanshaqiqu labada qaaf midka ka horeya xarakadii laga tuur yanshaqiqu yanshaqiqu mid ka xarakadii laga tuuray markaasuu ii noqday yanshaqu inshiqaaqan waa inficaal wey inshiqaaqan dilaacid weeye wanqaada waa hogaansamay asluhu inqawada infacala inqawada infacala inqawada inqawada markaasaa la yidhi isagoo ah inqawada taxaraka xarfu cilati wanfataxu maa qablahu qulibat alcilatu alifan inqaada saasuu ku noqday yanqaadu asluhu yanqawidu yanqawidu yanqawidu sida yankasiru oo kale yanqawidu sida yankasiru oo kale marka sidii yaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wanfatax maa qablahu qulibat cilatu alifan yanqaadu inqiyaadan asluhu inqiwaadan inqiwaadan inqiwaadan gulibat ilwaawu yaaan linkii saari maa qablaha oo qaacidadu waxay tahay bdaal waawi yaaan idankasara maa qablahaa wahiya caynu limasderin uctulad fii ficlihi haddii sideedaba wowda kasra ka horaydo ayna tahay caynulmasder waxaa la fiiriyaa ficilka ma la iclaaliyey cayntiisa ficilka ma la iclaaliyey mise lama iclaalin haddii la iclaaliyey ayadana hadday kasra ka horaydo ya-a loo bedela dii baa la ilaaliya haddaan ficilkaba la ilaalina de masderkan la ilaalin ma markaas marka bdaalu waawi yaa way idan kasara maa qablaha wa caynu limasdarin uctulad fii aynihi fii cayni ficli macnaha marka inqi waadan ayuu ahaa marka wowdii ayaa loo bedelay inqiyaadan ayuu noqday wan maxaa waa tirtirmay asluhu in maxawa in maxawa in facala markaasaa la yidhi taxaraka xarfu cilatu wanfaxtaxa maa qablahu qulibat اlcilatu alifan inmaxa waa tirtirmay yanmaxi waa tirtirmaa yanmaxi asluhu yanmaxi wu uu ahaa laba yanmaxi wu isagoo ah laba qaacida middaa rabtaad isticmaali kartaa waxaad dhigi kartaa qulibat ilwaawu yaaan litadarufiha wankisaari maa qablaha waxaad kaloo dhigi kartaa idaa waqacat ilwaawu raabicatan fasaaxidad gulibad ya Ah, marka labada qaacida markan waa iskugu kaa soo dhacaya yanmaxi ay noqotay marka yanmaxi damadiina waxaa loo xadfay istidqaa inmixaan inmixaaan asluhu inmixaawan qulibat ilwaawu hamsatan liwuquucihaa darafan bacda alifin zaaidatin liwuquucihaa darafan bacda alifin zaa'idatin ilaa qaacidadii aheed kulu waawin aw yaain waqaca طarفan baعda alifin zaa'datin qulibat hamsatan marka hamsa loo bedelay inmixaaan tirtirmid wey tirtirmid wey aلثaanي albaabu ثaanي baabka labeeya oo hulaaثi laba xaraf lagu siyaadiyey uu leeyahay اftacala weye اftacala naxwu اجtamaca waxaa siyaada taada caynta iyo faada udhaxayda iyo hamsada waa siyaada hayru mukarara sidooda xuruuftooda laga cabira markii wasniga la saarayo iftacala alri ijtamaca miisaan saara lweri ma waxaad leeda hamsada sideeda ka cabir taadana sideeda ka cabir saddex xarafoo asalkaa waxa weeyaan jiimka fa ku aadi miimka cayn ku aadi cayntana laam ku aadi iftacala iftacala ijtamaca waa kulma yajtamicu waa kulma ijtimaacan masderkiisana qiyaas sidaasa waa ifticaal masderka iftacala waxaa qiyaas u ah ifticaal aada leedahay iqtaraba iqtiraaban ijtamaca ijtimaacan aad leedahay washtaqa waa kala dilaacay yashtaqu waa kala dilaaca ishtiqaaqan ishtaqa asluhu ishtaqaqa calaa wasni iftacala ishtaqaqa labada qaaf midka horeyda xarakada laga turay lidalabi idqaam markaasa qaacidadii lagu fuliyey ida اجtamaca xarفaani mutajaanisaani bacda fail kalimati udqima axaduma fi اlآakari bishardi sukun اأwli wataxaruki الثaani fasaar ishtaq yashtaqu asluhu yashtaqiqu sida yajtamicu soo ma ahayn yashtaqiqu yajtamicu ay la mid tahay yaqtaribu ay la mid tahay yaftacilu uu ku yimaadaa iftaclaha mudaariciisu yashtaqiqu isagoo ah labada qaaf midka hore xarakada ka tuur markaad xarakada ka tuurto qaacidada mari waxaad tirahda idajtama xarfani mutajaanisani bacda faa'il kelimati udqima axaduma fi اlaakhari bishardi sukuuni haani bishardi sukuuni اlwali wa taxaruki haani dhe yashtaqu ishtiqaaqan ifticaalan wa minhu iftacala waxaa ka mid a khtaara wa minhu iftacala waxaa ka mid ah ikhtaara asluhu ikhtayara asluhu اkhtayara calىa wasni اftacala اkhtayara cayntu yaay ahayd markaasaa la taxaraka xarfu cilatin wanfataxa maa qablahu qulibata cilatu alifan ikhtaara waxaa ka mida wadaca waa daca oo iftacala loo binay dacawa uu asalku ahaa dacawa taxaraka xarfu cilati wanfataxa maa qablahu qulibata cilatu alifan daca daca isagoo marka iftacala u bine waxay noqonaydaa soo maahan id tacaw idtacaa idtacaa taada daal u bedel haye mar haddaad daal u beddesho wax kale kuma bannaano ina isku idqaamto maahan ila taawul ifticaal saddex goor soo daal looma bedeli jirin hadday daal ka gadaal dhacdo daal ka gadaal zaay saddexdaasba maxaa loo bedeli jiray daal marka daal loo bedelo marka wej kale ma bannaanayn hal weje aheed waa in la isku idqaamo maxaa yeelay qaacidadii ku dhacayda idajtama xarfaani mutajaanisana bacda faa'ilkelimatu udqima axaduma fi اlaakhari bishardi sukuuni اawali wa taxaruki haani daad tidhahda se faaulkelima miyay war waxa weeyaan maanta un waxaa laga hadlaa faaulkelima marka lagu leeyahay yaan sadaara yuusan yaysan dhicin wey waa inuu wax ka horeeyaan hadda hamsa nooga horeyda hamsadaasaan ku badbaadayna marka iddacaa dheh iddacaa waa u yeeray weeye iddacaa waa uu sheegtay cafan Ah, iddaca waa sheegtay wey u yeeray maaha daca aheed waa sheeg waa u yeeray dacaa waa u yeeray uu ahaa iftacalayh waa isbedeley ah, haddaa iddaca waa uu sheegtay weye ah, low yucda الnaasu bidacwaahum ladacaa rijaalu amwaala qowmi wa dimaahum ladacaa iddacaa waa sheegtay wey xooluu sheegtay ama dhiiguu sheegtay xaquu sheegtay yaddaci wey wa khasama a ka mid a khasama iftacalay ka midta oo asalku muxuu ahaa ikhtasama ikhtasama ayadoo ah ataawl ifticaalkii saad loo bedel xarafka ka dambeeya loo bedel maxay noqoneen ikhsasama ay noqoneen soo maaha labada saad midka horeeya xarakada saaran khada saar khada hadday xaraka hesho hamsatul waslgu waa iska dhece alawlba waxaa loo keenay tawasulan linutqi bisaakid marka labadasood xarakada midka hore saarayda hada saar iskana xadaf hamsadii istiqnaacna canha waa laga deeqtoonaaday shalay baahiya loo soo jiitay oo waxaa loo keenay tawasulan linutqi bisaakini in lagu gaaro shay reeban in lagu dhawaaqo marka maxay noqotay marka khadii la saaray fatxadii saadkii midka horeeyaan uu ku sukuunsan yahay qaacidadii marsi markaas ida اجtamaca xarفan mutajaanisaan baعda faa'il kelima udkima axaduma fi اaakhari bisharطi sukuun اawli wataxaruki الثaanي markaas waxay leedahay khasama khasama khasama aad leedahay khasama aad leedahay marka sidaas weeyaan yaa khasimu yaa khisimu na waa kuu bannaantah yaa khasimu yaa khisimu na waa bannaantah labaduba bannaan mm, labaduba bannaan mm, kaada oo faaulkelimadaa xaashiyaduynu kugu dhiga intaas eh, labadu waa ku bannaan yihiin alfatxatu wاlkasra yakhasimu yakhisimu wa bihimaa warada yakhisimuuna yakhasimuuna labada qiraa'ada oo marka hora waxaa banaana la yidhi ikhtasama yaktasimu yakhtasimu da hore intaan la bedelin iftacala caadi ay tahay ikhtasama yakhtasimu soo maahan a waxaa banaan kasru taa'i liitibaaci saad saadka la raacsiina yakhtisimu ayadoo yakhtisimu ah a ta'da laga laga naqlina kasrada haada u naqli Ah, taadana saadu bedel isku shid marka maxay noqone yakisimuna ah, yakhisimu saasay ku imaanayn haddii ayadoo fadxadu saaranta la rarana yakhasimu marka marka hora yaktasimu ikhtasama yaktasimu yaktisimu a ah, marka hore banaan oo taada fadxa in la saaro iyo saadka in la raacsiiyo marka kasradii iyo fadxadii unbaa hada loo rara marka oo la doonayo in laisku idqaamo labada saab taasuna waa noocaas wdakara wdakara asluhu dakara asluhu dakara asagoo dakara ah ayaa waxaa loo bineeyey iftacala ah, iftacala aa loo bineeyey markaas wuxuu noqday id takara id takara mar haddii taaulifticaal ay dhacday bacda daal waxaad u bedeshaa daal saddex weja markaas kuugu banaaneed taaulifticaal bacda daal hadday dhacdo daalna loo bedelo saddex weja kuugu banaaneed sidooda fakiga inaad ugu dhawaaqdo id dakara waxaa kaloo kuugu banaana laba kuugu ahaa inaad daalka horo dhibicda leh mucjamadaah daal u bedesho aan dhibic lahayn ood isku idgaamto idakra wadakra bacda ummati waxaa kaloo kuu banaanaa daalka dambe inaad daal dhibicle u bedesho oo tidha idakra sida hadda waxa weeyaan saddexdaba waad akri kartaa idakra idakra idakra saddexdoo kugu banaan xaashiyadana kugu dhigaa watasala waa wasala oo iftacala loo bineeyey wasala wataqa waa waqaa oo iftacla loo bineeyey saddex goor ayaa taaulifticaal loo bedeli jiray ta ah, waxaan rabay taaulifticaal saddex goor aafa'da ficilka loo bedeli jiray ta markaasaa la isku idqaamaa waa goorma haddii ficilku yahay muctalulfaa bilwaaw iyo hadduu yahay muctalulfaa bilyaa iyo hadduu yahay muctalulfaa waxaan rabaa hadduu yahay faadu hadday tahay fa ah, saddexdaas goor hal midu hadda noo sheeg ficilku marka uu yahay muctalulfaa bilwaaw oo fadu ay waaw tahay halkaas mid noo sheeg waxaa lamida ah hadday ya tahay sida yasara waxaa lamida ah hadday fa tahay saddexdaas sida faqara saddexdaas goorba fa'da waxaa loo bedelaa ta markaasaa labada tood la isku idqaamaa wasala waxaad tidhaahdaa iftacala u bine maxay noqone iwtasala iwtasala khalaas wowda ta u bedel ah, fecda markaas loo bedelaa ta labada toodaa laisku idqaama itasala yasara iftacala u bine waxaad tidhaha itasara waxaad ya-da u bedeshaa ta labada tood isku idqaam itasara aqara afkiyu kala qaaday aqara waxaad tidhaahdaa u bini iftacala itaqara ada ta u bedel isku idqaam itaqara xashada wuxuu kugu dhigaa izaar oo iftacala laga keenay min alizaar oo izaar haddii la idhaha iftacala loo laga keeno itazara uu noqonaa itazara ya-daas marka sidii yasro oo kale ta loo bedelo la idhaha itazara hoosguntii u xirta laakiin taas waa luqa daciifa luqa daciifa wey taas ibtazara hoosguntii u xirtay marka halkaasna waxaan ogaanay itasala waa wasala oo iftacala loo bineeyey iwtasalay noqotay wowdii mar hadday faaulkelimadu ay wow tahay waxaa loo bedelaa ta markaasa labada tood laisku idqaamaa itasala itaqaana waa waqaa haddii mar wowdu waxaa rabaa hadday mar fa'du wow tahay iftacalana loo bineeyo faadaa loo bedelaa ta markaasaa la isku idqaama labada tood ittaqa waa is-ilaaliyey wey waa is-ilaaliyey dunuubtii iyo xumaantii iska ilaaliyey wey itasalana waa la xiriiray wey qofkii wacay waa la xiriiray siduu doonah la xiriiray waaya marka waxaan ku darnay waa itasara iyo istakara itakara taqara ay ahayd asalkood aqara u ficilku ahaa aqara markaasaa loo binay iftacala itaqara itaqara a laleeyahy tada waxaa loo bedelaa ta saddexdaas wey baabkii labaad sidaasu noogu dhammaaday albaabu thaaliث ifcalla weeye ifcalla maxaa siyaadaa hamsada oo siyaado kayru mukarara ah iyo laamtii oo soo takarurtay labadii siyaada iskula jiraan siyaad mukarara iyo mid hayru mukarara midda oo hayru mukararada ah lafdigeedaan ka cabirayna midda mukararadaana waxa ka horrey wax laga cabiraan ka cabirayna markana la yidhahdo marka ixmara wesni saar waxaan leenaha ifcalla labada ro'ood midaa ziyaadaha tan dambe ka dhig waxaan ka cabiraynaa laamti ilaa ra'da ka horaydaa laam eh soo maaha waxa ka horray wixii laga cabiraan ka cabirayna laakiin hamsada lafdigeedaan ka cabirayna ilaa hayru mukarara weeye xmara waa gaduuta wey gaduudkiisii adkaaday mubaalagu tusaa yamaru yaxmaru gaduudkiisa adkaana xmiraaran ifcilaal wey ifcilaalan ifcilaalan laba laam so kuma jirin ifcilaalan labadii laam waa inaad soo saarto ifcilaal wey ixmara waa gaduutay yaxmaru waa gaduudanaa ixmiraaran ifcilaalan gaduudasho waa minxu waxaa ka mida ircawa waa reebtoonaaday ircawa asluhu ircawawa ircawawa waxaa siyaadaa hamsada awalka iyo labada wow mid ka mida labada wow middood iyo waxaa siyaadaa iyo hamsada marka labada wow midda siyaadadaah waa siyaada mukarara waa siyaad mukarara waa mukarara hamsaduna waa kayru mukarara hamsada laftigeeda laga cabira mukararadana xarafka ka hore wixii laga cabira laga cabira ah, ifcaal la alaleeyahy marka maxaa la iskugu idqaami waayey sida ixmara oo kale hadday waxay ahayd asluhu iwar ahayd waxaa weya ircawa asluhu horta ircawa asluhu ircawawa waa laba wow maxaa la iskugu idqaami waayey waa la isku idqaami waaye waa la ilaaliyo waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilata wanfatxnaa qabla qulibata cilatu alifa ah, labadii waa midii dambeed alifay loo bedelay ah, iclaalkaasaa ka badbaadiyey idqaamkii kaasaa u diiday idqaamkii marka ircawawa uu asalku ahaa yarcawiidhe yarcawiwu u ahaa yarcawiwu marka maxaa la yidhi qulibat ilwaawu yaaan laba maado midaa rabtaa dhigi karta litabarufihaa wankisaari maa qablahaa waxaad kaloo dhigi kartaa idaa waqacat ilwaaw raabicatan fasaacidan qulibad yan waa dhigi kartaa irci waan asluhu irci waawan qulibat ilwaawu hamsatan litadarufihaa isra alifin zaa'idatin qulibat ilwaawu hamsatan lima litaطarufihaa ra alifin zaadatin albaab raabic tafacala wey tafacala maxaa siyaada waxaa siyaadana ta'da iyo tadciifka caynta labada cayn mid ka mid ah labadaasaa siyaadana labada siyaada marka waa siyaada غayru mukarara iyo siyaada mukarara labay kala noqoto midda mukararada waxaa xarafka ka horrey laga cabira laga cabira caynta wix laga cabira laga cabira ayr mukararadana lafdigeeda lagu dhawaaqa tacalama markaan wesinka saarayno tafacala aan leenahay tacalama waa bartay yatacalamu waa barana tacaluma mudaariceediina waa yatafacalu masderkeediina waa tafaculan tacalama tacaluman takalama takaluman tafaculan ku imaana waa hadduu saxiixulaam yahay ee hadduu muctalulaam yahay waa kana watazakaa waa isdahiray yatazakaa waa isdahiraa tazakiyan tafaacilan wey maxaa yaele haddii aan idhahno tafacul ku keen muxuu noqo tazakuyan yaadaa dama ka hormarayda marka muctalula markuu yahay maya wa minhu tafacala waxaa kamida waxaa ka mid ah id dakara waa xasuustay wadahara waa dahaaro qaato waa qubaystay labadaana ka mid a waa tafacala labadaana asalkooda say ku yihiin asalku wuxuu ahaa tadakara tabakara iyadoo ah aa tacdii loo bedelay daal markii daal loo bedelay oo ay noqotay dadakara labada daal kii horrayda xarakadii laga qaado si la iskugu idqaamo haddee waxaa la rabaa laba shaya loo baahan yaha labada xarafoo laisku idqaama waa inaysan awelka kelimadda dhixin hadday awelka kelimadda labada xaraf isku horraya laskuma idqaami karo ilaa waxaa horeeya mudqamka mudqam kaa horeeya mudqamkuna waa saakin saakin laguma bilaaban karo hamse soo qaada marka iskuna idqaam labadii daal id dakara waa xasuustay wey tadakara weeye kelmadda asalkeedu tadakara tafacala wey markaasay noqotay id dakara ah, wadahara asluu tadahara tadahara taada taalmasiidka da u bedel xarakadana ka qaad hamse soo jiido isku idqaam idahara waa dahara qaatay wey iahara waa daharo qaatay taahara labada waa shidan yahy haaduna waa shidan tahay daaduna waa shidan tahay idakara daalkuna waa shidan yahay kaafkuna waa shidan yahay waayahay ta idakara waxaana asluhu tadakara taadiya daal loo bedeley markii loo bedelay ayaa xarakadii laga tuuray hamsena la soo jiitay markaasaa la isku idqaamaa layihi idakara idakara kaafku waa shidan yahay kaafkuna waa shidan yahay daalkuna waa shidan yahay wahara asluhu taahara haada keliya marka hora shidhneed markaasaa taadii da loo bedelay xarakadiina waa laga turi hamsa la soo jiitay waa laysku idqaamay idahara waa dahaaro qaatoo waa qubaystay wey alkhaamis baabka shaneeyaa tafaacala weye naxwu tabaacadda tabaacada taada iyo alifta dhexda ku jirta labadaasaa ziyaada labadoodu waa ziyaada kayru mukarara saas darteeda lafdigooda laga cabila tafaacala leh mudaariciina waa yatafaacalu yatabaacadu masderkiina waa tafaaculan tafaaculan tabaacudan watasaara wuu siraystay oo wuu qarsaday hadalkii yatasaaru waa siraysanaa tasaaran siraysi tasaara asluhu tasaarara waxaa laga xadfay labada rood midkii horreeyey xarakadii liطalab اidqaam waa la isku idqaamay tasaara iltiqaau saakiniinayi aliftu waa sukunsanta labada roodna midda horayda mudqamadahu waa sukunsanta laakiin waa iltiqaau saakinin calaa xaddi waa xadkiisii haddii labada iltiqaau saakiniinka kulmaayo midka horeeya uu yahay xarfuliin mid ka dhamayna uu yahay mudqan fii mili xaraf lagu idqaamay isagoo kale nabad wey oo daamati اkubra o adaama waladaliin oo kale waa la mid waxaa in sha allahu laba kaleeto iltiqaa saakiniin fii maxali waa saddex saddexda markaa halkaan hadeer kana manaasib noogu yimide baabun ku soo wadaa insha allah iltiqaa saakiniin calaa xaddihi kitaabku baabu ku keene baabkiisaan insha allahu labada kale ku arki doonaa wixii uu sheegay iyo bal wuxuu ka tegey hal miduu ka tegi doonaa waay yatasaaru yatasaararu u ahaa sida yatabaacaddu u ahaa yatasaararu u ahaa sida yatabaacaddu markaasaa xarakadii laga xadfay labada rood mid ka horeyda markaasaa laysku idqaamay tasaaran tasaaruran tabaacudan oo kalu ahaa tasaaruran midka labada rood midda horeed oo damaa saareed markaasaa laga tuuray lidalab اidqaam wa minhu tafaacala waxaa ka mida tabaaraka oo min albaraku ka yimid oo baraka qayrkiisiya batay yabruku qayrkiisa badanaa wtacaalana asalku wuxuu calaa waa kor noqday yacluu waa kor noqona bimacnaa irtafaca waa kor noqday wey marka saataday alifta lagu siyaadiyey tabaaraka qayrkiisiyaa batay watacaala waa sareeyaa wey ilaahay waakadaa sidoo kale waxaa haday isaaqala wadaaraka ayaguna waa la midoo asalkoodu waa tafaacala oo isaaqala asalka wuxuu ahaa taaqala uu ahaa asalku taaqala fiiri taaqala uu ahaa taaqala asalkeeda ficilka haqula wey haqula waa cuslaaday aa lagu siyaadiyey ta oo awalka la gelshay iyo alifta fada iyo caynta la kala dhex gelshay taaqala uu ahaa markuu taaqala noqday tadiya waxaa loo bedelay jinsiga waxa ka dambeeya oo faaqalay ah. noqone faaqala khalaas markay noqotay a labada food midda horayda xarakadii laga turay lidalab اidqaam hamsena waa la soo jiitay id faaqala waa cuslaaday hmm. tadaaraka waxa weya ay ahayd tan kalena asalkeedu iddaaraka asalkeedu tadaaraka waa ishaleelay wey waa ishaleelay waa iswaafaqay tadaaraka ayuu ahaa markaasaa taadii loo bedelay xarafka ka dambeeya ku jinsigiis oo kale daalaa loo bedelay muxuu noqday dadaaraka dadaaraka ma noqday lialab liqaam midka hore xarakadii laga tuuray hamsana waa la soo jiitay maxay noqotay iddaaraka iddaarakay noqotay bal iddaaraka cilmu fi اlaakhira wa arbacatun afar wasinna limasiidi masiidi hulaaثiyi hulaaثiga masiidkiisay u sugnaadeen bialaaثatin saddex xaraf lagu siyaadiyey hulaaثi hal xaraf lagu siyaadiyey saddex wasinuu lahaa waa soo qaadanay afcala facala faacala hulaaثi laba xaraf lagu siyaadiyey shan wasinuu lahaa waa soo qaadanay saddex hamsa lagu bilaabanaya infacala iftacala ifcalla labana taawlmasida lagu bilaabana tafacala tafaacala waxaan marsiinaynaa sideed wasin afaraa ka dhiman afartu waxay ka imaanaydaa hulaaثi miligiis lagu siyaadiyey isagoo kale lagu daray saddex xaraf oo kalea lagu daray markaasuu sudaasi noqday waa afar afartaba hamsa lagu bilaabana afartaba hamsa lagu wada bilaabana wa arbacatun afar baab waa afar wasine limasiidihi masiidi hulaaثiyi hulaaثiga masiidkiisa u sugnaaday bialaaثatin saddex xaraf lagu siyaadiyey albaab اlأwal baabka ugu horeeya istafcala weeye naxwu istakraja waxaa siyaada saddexda xaraf ugu horayda hamsada siinka ta'da waxaa asala kharaja khaadan raada jiimka saas darteeda saddexda xarafoo dambayda asalkaa aafa iyo cayn iyo laam laga cabira saddexda kale sidooda loogu dhawaaqa marka la miisaama istafcala aa laleeyahy yastafcilu uu mudaaric ku imaanaa yastakriju masderkuna istifcaal uu ku imaanaa istifcaal istifcaal istikraaj istikfaar istifcaal ku imaana wastaqnaa waa deeqtoonaado inuu deeqtoon yahay iyuu isku arkay yastaqni yastaq waxa weeyaan istaqnaya uu ahaa taxaraka xarfu cilatu wanfatax maa qablahu qulibatu cilatu alifan ah, yastaqni yastaqniyu uu ahaa istudqilati damatu calyaai faxudifa marka yastaqni waa deeqtoonaana wey istiqnaaan istiqnaayan uu ahaa markaa qulibat ilyaau xamsatan litadarufihaa isra alifin zaa'idatin hamsaa loo bedelay maxaa yeelay darafay dhacday bacda alifin zaa'idatin wastaqaama asluhu istaqwama istaqwama waxaa la yidhi taxaraka xarfu cilatin wa qablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ila saakin صaxiix markaasaa haddana la yidhi taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfatax maa qablahu alana qulibat اlcilaةu alifan fasaara istaqaama yastaqiimu asluhu yastaqwimu yastaqwimu markaasaa la taxaraka xarfu cilati waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilى saakin صaxiix markaasaa la yidhi qaacidadiia markaan ku dhacday wlwaawu in yaskun wamaa qablu nkasar faqalbuha yaaan ka miisaan اshtahar markaasaa la yidhi yastaqiimu wowdii waxaa loo bedelay ya istiqaamatan asluhu istiqwaaman istiqwaaman markaasaa la taxaraka xarf cilati waqablahu saakinu صaxiix nuqilat اlxarakatu ilaa saakini صaxiix markii loo ged markii loo naqliyey xarakadii qaafka markaas iltiqaa saakinina dhacayo wowdiina waa sukuunsan tahay maxaa yeelay naqluxaraka yatadaacaa sukuunan wowdiina waa sukuunsan tahay aliftii zaa'idada masderkuna waa sukuunsanta markaasaa la yidhi horta waxaa la leeyahay taxaraka xarfu cilatin asaalatan wanfataxa maa qablahu alaana qulibat اlcilaةu alifan horta bal wowdi alif u soo labadii iltiqaa saakiniinkia taagan iltiqaa saakiniina taagan labada alif wowdii alif u gadoontay iyo aliftii oo masderka markaasay isku khilaafeen siiba weyhi iyo ardagiisii siiba weyhi iyo khaliil ibn axmed waxay leeyihiin alifta zaa'idada aheed xarafka ziyaadada oo xaqli in la xadfo waa alifka dambeeya akfashna wuxuu leeya maya qaacidaa jirta iltiqaa saakiniinka haddii midka horeeya uu yahay xarfumad xarfumadna waxaa la idhaha xarfu cilo sukuunsan xaraka u jinsiga ka horaydo labadooda yaa maanta xaraka u jinsiga ka horayda labada alif alif ka horeeya ah, alifka dambe alifkaanaba ka horeeyaba marka cayntii la soo gadiyey wey cayntii oo wowda aheed oo alifka loo gadiyey kaasaa xarfumad maanta ah, ah istiqa ah, istiqa kaasaa xarfumad ah isagaa la xadfa le afar si kastaba haatee mid kastaba laadfe midaa la xadfay markii la xadfaya ta laga soo ciwad qaatay istiqaamatan marka haddii la qaato qawlkii siba weyhi iyo qaliil muxuu noqonaa wuxuu noqonaa wasnigu is wuxuu noqonaa ist ist istiqaama istifacla isti aclatan istifaclatan uu noqonaa xuruufta asalka kama maqna haddii la yidhaahdo akfash akfashna istifaalatan istifaalatan iska noqona istifaalatan istifaalatan istifaclatan labadaasay kala noqonaya albaabu haani ifcow cala ifcow cala naxwu ixshaaw shabal makaanu makaankii caws yeesho cawskiisii batay yashawshibu yashawshibu icshii shaaban marka masderkiis wuxuu ku imaanaa ifciicaalan ifciicaal uu ku imaanaa masderku ifciicaal ifciicaal icshii shaab laba cayn marka icshawshaba yaxshowshibu icshii iyadaan ka timid iyadaanu waxay ka timid wowdii icshaaw shaba ku jirtay oo labada shin u dhaxayday yacshoow shibu markii shiinkii ka horreeyey kasra la saaray ah, maxay noqone ishiw shaaban soo maahan ishiw shaaban soo maahan walwaawu in yaskun wamaa qablun kasar faqalbuha yaaan ka miisan shtaar qaacidadii ku dhacday markaasaa loo gediyey wowdii ya markaasaa la ixshishaba waxdowdaba tuuruu yeeshay qofkii xabadkii waa gotay meeshaas dushaa ayuu kor u kacday tuuruu yeeshay fa huwa axdab alra ninka marka tuurta le axdab waxdowdaba tuuruu yeeshay weye yaxdow dibu tuuruu yeelanaa ixdii daaban ifcii caalan ifcii caalan albaabu thaali baabka saddexeeya ifcawala weeye horta baabkii horeeta maxaa siyaada ahaa ifcaw cala maxaa siyaadaa ifcaw cala maxaa siyaadaa waxaa siyaadaa hamsada kow wowda labada cayn udhaxayda labo iyo labada cayn middood saddexdaasaa siyaadaa saas darteeda markii miisaanka la saara fiiri siyaadadu maxay iskugu jirtaa laba ka midu waa siyaada hayru mukarara waa hamsada iyo wowda hal siyaada waa labada cayn midka siyaadadaahe waa siyaada mukarara kan mukararada wixii asalka laga cabira ka cabir labada hayru mukararadaana xarafkooda ka cabir ifcaw cala ifcaw hamsadii sideeda loogu dhawaaqay wowdeena sidaa loogu dhawaaqay laakiin cayntii soo takarurtay cayn ahaana loogu dhawaaqay ifcaaw cala ixshaaw shaba marka fiiri ixshaaw shaba saddexdaasaa siyaada ahaa albaabu thaali ifcawala ifcawala maxaa siyaadaa hamsada iyo labada wow saddexdaasaa siyaadana hamsada iyo labada wow ayaa siyaadaa bishadi waawiya la naxwu ijlawada waa degdega yajlawidu waa degdega ijliwaadan calaa wasni ifciwaalan ah. ifciwaalan ijliwaadan ifciwaalan albaab raabic baabka afreeya ifcaalla weeye bishadi laam ifcaalla bishadi laam ifcaalla maxaa siyaadaa ixmaara waxaa siyaadana hamsada kow alifta labo iyo labada ro'ood middood saddexdaasaa siyaadana labada xmaara xmaara xmaara maxaa siyaada hamsada alifta ayaa labada rood middood markii wasni aan saarayna marka hamsada lafdigeedaan ugu dhawaaqayna alifkana lafdigiisa ra'da laakiin waa siyaada mukarara iyadu waxaa ka horay laam ra'da kale laamaa laga cabira sooma laaman ka cabirayna marka maxaan leenaha ifcaala ifcaala hamsadiiseeda lagu dhawaaqay alifkiina sidiisa lagu dhawaaqay laakiin radii siyaadadaysaa lagu dhawaaqay lama laga cabir maxaa yaele xaraf ka horeeya sida ahaa sidaasaa laga cabira waa siyaada mukarara iyadu yaxmaaru yaxmaaru waa gaduudana haye ixmiraaran ixmiraaran waa maxay wasniguna ifcilaalan ifcilaalan tan hore iyo tana isku qaldin kii hore muxuu ahaa ifcawcala muxuu ahaa ifciilcaalan u ahaa kana ifciilaalan ah, marka waxaa leedahay ixmaara waa gaduudta yaxmaaru waa gaduudana ixmiirana halkay ka timid yadan ixmiir yadan halkay ka timid e waa alifkii ah, waa alifkii ah, ixmaara alifkii weeye sow ra labada rood r mid sow alif kama horeyn ixmaara iyo yaxmaaru alifkii wey haddana ya u isku bedelay markii hore fatxa ka horreyday hadda kasra ka hor martay soo maaha alif isaga hadda waxaan fadxayn lagama hormari karo haddii kasra ka hor marto ya-a loo bedela haddii dama ka hor marto wow waa loo bedela war kale male isagu marka ixmiraaran ifcilaalan waakadaa sidaasoo kale u ahaaday ibyaada waa caddaaday yabyaadu ibyidaalan waswaada waa madoobaaday yaswaadu waa madoobaana iswidaadan wallaahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina